ujeedaa sheekhu almukhtaara min qawaacid اlusul oo ku saabsan fi اlqawaacid اlasliya qawaaciddii ee ku saabsan asalka shareecadeenna marka wadaadka wuxuu leeyahy taariikhdii in la sheega wanaagsanaan lahayd marka dee taariikhdu in walba soo garan mahayo adugu bishii lixaad ee islaamka saddexdeeda weeye caawa ti gaaladuna waxaan malahaya filahayaa bish saddexaad baa laba ah soo sidaa maaha marka bishii lixaad ee islaamku waa tee jamaad thaani ama jamaad اlaakhir bisha u taqaanaa wey waa habeen jamca bacd almaqrib goobta cashiru ka baxayan hadda waa masjid bilaal intaa idinku filantaan u malaynaya kitaabku marka wuxuu ku saabsan yahay usuulfiqda dee waad aragteen magaciisa wadaadka iskale alifay asna waa dhigan yahay alxaafid albirmaawi shamsuddiin moxamed eh, ibn cabdidaa'im baa la yidhaahdaa waa wadaad shaafici ah oo faqiiha ah, usuuli ah eh, muxadi ah lugawi ah adiib ah mufasir ah culuumta shareecadoo dhan mid walba aqoon dheeraadaan wadaad ula weeye culummadu wax ka barta waxaa u caansanaa alimaam siraajuddiin albulqiini ayaa u caansanaa waxaa kaloo ka mid ahaa raggu aad waxooga bartay uu ka aflaxay badruddiin azarkashi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah alxaafad ibn mulaqim baa ka mid ah rag culummo noocaasa ayuu wax ka bartay marka nin imaam oo caalim ah weeyaa aahaartiisa cilmiga ah kitaabka ugu weyn waa kitaabka hadda la taabacay ee uu ku sharxay صaxiix الbukhaarي allaamic الصabiix bisharxi اljaamic الصaxiix baa la yidhahdaa labaatan iyo dhowr mujalad baa lagu taabacay wuu yaalaa makaatibta waa kitaab caana kutubta carabiyada uu ka qoray ee aad loo jecelaya waxaa ka mid ah kitaabkiisa sharxu cafwan shifaa الsuduur bisharxi zawaa'idi ashuduur oo ibn aadna u sharxay shuduur dahabki u lahaa ibnu hishaam maca sharaxiisii ayuu saaray tacriiqaad matiga khuseeyo o sharaxa khuseeyo wazaada calayhi wacallaqa wantaqada fa axsan ilintiqaad baa la yidhi waana kitaab isaguna maطbuuca kutub badan ayuu leeyahay siiradu wax ka qoray fiqiyaadku wax ka qoray adiib shaacirana waa ahaa itijaahiisa wadaadku waa wadaad ashcari ah itijaahiisa waa wadaad ashcari ah saa darteed kutubtiisa markuu marahayo ahlu sunna wuxuu ku leeyahay nimankaasu u yaqaana imaamka marka kutubtiisu dhan walbay tahayba nin la yaqaano wey risaaladan yartaa waxaan u dooranay waa risaalo yar oo kooban kutub waaweyn oo usuul fiqana kaba qiimo badan marka aaraadiisii usuuliga ahayd iyo ikhtiyaariga ahayd ayuu ururiyey masaa'ilka usuul fiqigana masale muhiima oo uu ka tegay way iska yar tahay iyadoo kooban xagganna waxay u muuqataa inay tahay jaamica liahami masaa'il usuul bay u muuqataa saasaan u doorannay magaca cabdudaa'imkaas alla yar mulaaxadeeyaayo wadaaddaa waxay leeyihin muxuu wadaadku aabbihii cabdudaa'im loo yidhi lianna daa'im laysa min asmaa' illaahi bay yidhaahdeen sawaabna ma aha sida saxda ah addaa'im waa ismu min asmaa' illaahi subxaanahu wa tacaala marka addoonkii loo idaafeeyeyna waaba sida loo baahnaa alimaam ibn manda fi kitaab الtawxiid mujaladka labaad safxada boqol toban iyo wuxuu ku yidhi wa min asmaaء اllahi caza wajal addaa'imu wاddaafic wاddayaan ayuu ku tiriyey markaasuu xadiidka cumar iyo xadiidka abi hurayra ayuu isnaadiyey keenay ragga sheegay addaa'imuuna min asmaaء اllahi subxaanaه wa tacaala ka mid yahay waxaa ka mid ah, ibn اlcarabi kitaabkiisa alaamad اlaqsa fii sharxi asmaa illahi اlxusna baa ka mid a wuxuuna yidhi waxay isku macno yihiin ismiga addaa'ima albaaqi bay isku mid yihiin albaaqi ism ku soo aroray maaha fi lkitaab walaa fi sunna asagoo ka ismi faacil ah laakiin ummaddaa ku ijmaacday ummadda ayaa ku ijmaacday marka taasi way iska dhib yar tahay asagu wuxuu ihi huwa bimacna albaaqi yuqaalu baqiya wadaama bimacna waaxid halkaasuu asagu la maray qaabkaynu wuxuu wadi doona insha allahu tacaala kitaabka maadaamuu risaalo kooban iska yahay u bixi mayno taariikhdii fiqiga oo taarikh iska dheer ah wakti kusii bixin mayno maraaxishii uu fiqigu soo maray oo haddee meelo badan baa loogu laaban karaa ardada qaarkoodna hadday bilow yihiin ma taxamuli karaan waxaynu aanan u baxaynin madaarista usuuliga ah ee khilaafaadkooda iyo qaabka mid walba u dhaqaaqo allaahuma inaan gaadhno mas'alo ku san khilaafkaas mooyeenoo madaarista ah waxaan ku gaabsanaynaa keliya furfurka iyo sharaxa matniga wadaadka iyo masalada usuuliga ma'khadkeeda iyo quwadeeda iyo haddii khilaaf jiro wixii markaa nala quman tarjiixa imaamka marka ama aan khilaafno ama aan waafaqno oo sida u badan inaan waafaqnaa wax yar waxaan baraarujin lahaa suuro guud oo ardaygu uu ka qaato usuul fiqiga suuradaasi waa muhiim ardaygu fahamkiisa uu fanigan fahmo muhiim bay u tahay fadhigan usuul fiqigaah wuxuu ka kooban yahay afar waaxood keliya fadhigan usuul fiqigaah afartaa waaxood ardaygu hadduu fahmo inuu daraaseeye faniga way u sahlan tahay laakiin afartaa waaxood haddaadan fahmin iyo sababka loo keenay usuul fiqiga loo soo dhex gashay waxa loo baabaystay waxay wadaadduhu hawshaa iskugu mashquuliyeen afartaa baab haddaadan fahmin waxaa weeye weligaa hadee waraqadna dhaafi maysid muxuu ah kii kalena sulmulwusul miyaa kii sheekh ibn cuthaymiin halkan baad weligaa wareegaysanaysa usulfiqigu saddex afar asal ama afar albaab ama afar waaxood buu ka kooban yahay ahamara iyo muhmir iyo mustahmir iyo turuq اlistidmaar haddaad doonto waxaad tiradaa marka usulfiqigu wuxuu ka kooban yahay xugum iyo xugumkaa wixii soo saari lahaa iyo xugumka qaabkii loo soo saari lahaa iyo ninkii soo saari lahaa intaasuu ka kooban yahay afartaa waxood keliya amaratun wa muhmirun midhe iyo midhaha waxa dhaliya midhaha soo geedaha inagu kama goosan midhihii waa midhahaas geedka dhalin lahaa oo la yidhaahdo muhmir ayib iyo mustahmir geedka ninka ka ilma dhashan lahaa ee midhaha ka guri lahaa ama bacrimin lahaa ama ka shaqayn lahaa iyo kayfiyaة الاstimاar ama طرق الاstimاar sidii loogala soo bixi lahaa afartaa waaxood buu ka kooban yahay usuul fiqigu waxaynu oga jeednaa hamara waa axkaamta kitaabka bidaayadiisa ilaa dhammaadkiisa waxa ku qoro oo dhan waa wasaa'il maqsuudku waa alxukm الsharci wa loo daraaseeyey ee wakti loogu bixinay usuul fiqigu waa in axkaamta sharciga ah la gaadho marka amaradu waa alaxkaam amaradu hiy alaxkaam axkaamta loo jeedana waxaa weeye hade waa iyo taxriimkii iyo karaahadii iyo ibaaxadii iyo istixbaabkii ilaa aakhirihi ma aha shaygan waa xalaal looma jeedo falkan isaga waa xalaal falkan waa xaaraan kan waa karaaho kan waa waajib ma aha taa waa shaqadii faqiiha hawsha hawshii faqiiha way shaqada faqiihba iska leh inuu faqiihu waxaa lagu yaqaanaa ka hadlo xugumka khaaskee falku uu leeyahay faqiihu wuxuu eegayaa afcaasha mukalafiinta ka dhacduu qiimaynaya wuxuuna siinayaa xugumkii ay mudnayd ama waajiba ama xaaraana ama karaaha ama mubaaxa ama muxuu ahaaye mustaxaabnimaa ayuu u dhiibahaya afcaasha ayadaa in xukun sharci oo khaasa la siiyo waxaa iskale faqiih baa iskale usuuligu wuxuu ka hadlahayaa waxaa guude ah wujuub waajib wujuub muxuu yahay maxaa wujuubka keena qaabkee loola soo baxaa yaa la soo baxaya hawsha alwujuub balay waajib shuqulkuma le usul fiqi falmucayana ee in usuuli uu ka hadlo waa waajibku yidhaahdo waa shaqo u noogu daray oo waa tabaruci ixsaan uu noo sameeyey ama shaarkii buu bedesho wuxuu iska dhigay faqiih waa juwaynoo marna shaar usuuli kuu gashada marna nihaaya kuu sharxaayo muslmusani sharxayo iska dhigay faqiih marka inuu wadaadku shaarka bedesho mooyeen marka wadiifadan usuuliyada laga hadlaayo usuuliga waxaa khusaysa alwujuubu wاtaxriimu xukumkaa guud isagoon ka odhanaynin falkan waa xaaraan iyo kan waa waajib waxaad samaysa ma banaana iyo wuu hawlaha waxaa iska leh faqihi baa iska leh idaa marka amaradu waxay nooga jeednaa waa alaxkaam الsharciya oo si guud looga hadlaya wujuubkeedii iyo taxriimkeedii iyo karaahadeedii iyo sixadii iyo butlaanka iyo wixii ku dar iyo asbaabtii mawaanicdii iyo shuruudii waad garanaysaa ama marka xukumka takliif ha noqdo ama wadci ha noqdo taasaa maqsuud ah iyo amara muhmirku waxaan oga jeednaa adilada faa'iidaynaysa wujuubka xaaraamnimadka karaahanimadka ee bannaanida adilada keenaysa ayaa waxaa loo jeedaa mumir hiya adila اakaam adila اlaxkaam ayaa loo jeedaa qodobka waaxda labaad maxaa kuu yimid mustamir waa mujtahidkii hadde yaa la macaamay baa garanaya hawshan meesha u taalla mawadaad matniga minhaajka kaxaysanaya oo qiile iyo juzi iyo ku rafaadsan baa xisaabahan fahmi kara mustamirku adilada hawlgelinaya kadibna ka dhiraandhirinaya axkaamtay faa'iidaynaysay ee si guud ninkaa waa kuma waa almujtahid alcaalim ninkii yaqaanay diinteenna aqoon dheeraad u lahaa ninkaasaa mustatmir la yidhaahda maxaa kuu soo hadhay kayfiyaة الاstimاar ama bedelo kayfiyaة الاstinbاط isku mid wey kayfiyaة الاktibaas طرق الاstimاar طرق الاstinbاط طرق maxaan kura اktibaas waa isku mid un sidii adilada looga soo saari lahaa axkaamta axkaamta yaa dhalaad tidhaahdeen adiladaa dhasha adiladana yaa axkaamta ka soo saaraya mujtahid maxaa kuu dhiman qaabka oga soo saari lahaa duruq اlistimاarki ama kayfiyaة اlistinbaadki ama kayfiyaة اliqtibaas ayaa la yidhahda taasna waa waa ta loo yaqaano wujuhu dalaalaة اladilai alى اaحkaam wujuhu dalaalaة اladila calى اlaحkaam qaabka ay adiladu kuu tusto axkaamta sharciga ahayd waa afar qaab keliya afar qaab bayna kugu tustaa afarta qaab waan gaari doonaa insha alla faainteeda laakiin waa eh, lafdigu ama qawlku inuu kugu tuso binadmi ay bisiiqa iyo kugu tuso bilmafhuum iyo inuu kugu tuso bidaruurati waliqtidaa iyo inuu kugu tuso bimacquuli almacna macquul lmacna oo qiyaaska loo jeeda afartaa wasiilo kugu tusaaya qawlkii ilaahay ka sugnaa ama suubanaha ka sugnaa ama ijmaaci muslimiintae lagu hadlay malfuudka ahaa in weedhaasi ay ku tusto bilafdiha bimufradaatiha bisiiqatiha ay kugu tuso madluulkeedii oo dalaalatu wixii loo yaqaana inay kugu tusto bilmafhuum mafaahiimta mafhuum muwaafaqe iyo mukhaalafada iyo faxawaadka eh, aad gaari gaari doona taas weeye dalaalada saddexaad waa tii loo yaqaan dalaat اliqtidaa ishaaraadka iyo lawaasimta iyo meelihii xadafku galahaye ee wax la qadarhaye soo ma garanaysaan xisaabahaas waa xisaabaha saddexaad ta kale afraadna waa tii loo yaqaanay dalaat اliqtidaa ama daruura tii loo odhan jira waa shay haddii aan la qadarin meeshu uusan wax kala soconayn faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin akhar faafdara qadaran bay wadaaddo ku leeyihi ninkii mariid oo calaa safar maxaa saaran ma mariida ama safar ah ma soomba markaab waaban soomanahay waxaa laga hadlayaa fa aftara oo ruksaysta kadibna fa calayhi ciddat min ayaamin ukhar waxahaasuu ka kooban yahay waxahaas waaweyne afarta ah oo midhihii loo dan lahaa ah oo midhihii wixii soo saari lahaa ah iyo ninkii soo saari lahaa ah iyo qaabku usoo saaran lahaa ah mid walba mutacalaqaad baa jira mutacalliqaad wax ku dheggan baa jira markaan axkaamta marayno waxaa laga hadlay xukumka anwaacdiisii asagaa la tacriifin waa la qaybin kadib waxaa laga hadlay xaakimkii ile xukumka xaakim baa iska leh waxaa laga hadlay mukalafkii oo maxkuumu calayhi ah waxaa laga hadlay falkii mukalafka oo maxkuumu fiihi ah waxaa laga hadlay xukumka qudhigiisa oo maxkumu bihi ah xukumka markuu waax yahay waxaa ku faylhayaa xisaabo fara badan baabkan alxukmu la yidhaha aw ilaxkaam aan amarada ku sheegnay waxay leedahay mutacalliqaad waxyaaba ku dhegan xukm haddii la sheega haddee garana waa maxkumu bihi meeshuu qaban lahaa maxaad leedahay maxkuumu fiihi meeshuu qaban lahaa oo falka ah afcaal mukalafiina mukalafkii iska lahaa falalkaasi maxkuumu calayhi xukumka yaa ridahaya ashaaric اlxakiim waxaasoo dhan markaa waxay hoos ku faylahayaan alxukm markaad gaadho baabka adilada de waa afarti aladila baabkeeda waxaa ku fila alkitaabu wالsunaةu wاlijmac wاlqiyaas haddaad doontood qiyaaska tidhaahdo waa farc min haulaai الثalaaث iska badaa haddaad doonta ijmacu laftirkiis iskabago waxaad dhihi kartaa alkitaabu wasunna labadoodu farac bay ka yihiin midna waa macquulu nas waa fahamka nusuusta laga qaato waa qiyaaska midna mustanadkiisuba ah alkitaabu wasunna baabka adiladana waa alkitaabu wasunnatu walijmac walqiyaas saxiix maxaa kuu soo hadhay duruq listimaar aniga hadda khulaaseeyey aan ku afar qaab bay noqon doonaa iyagoo faahfaahsanna waan gaari doonaa insha allahu tacala marka oo markaa duruq istimاar marka la gaadho waxaa kuu soo gelahaa dee almru والnahyu khusuuskii iyo cumuumkii mujmalkii mubayankii mushkilkii daahirkii waxaasoo dhan waxay hoosgelahayaan dalaalaة الlafظi calى madluulihi bالnaظmi inuu lafdigan caam yahay iyo inuu khaas yahay luqadaa lagu ogaan inuu cad yahay inuusan caddayn luqadaa lagu ogaan inuu shaygan amar yahay iyo inuu yahay waxaan daa wax lagaa reebay luqadaa lagu ogaan duruq اlاstidmaar marka ayaguna waa fasalka u weyn una muhiimsan usuul fiqiga duruq اlاstidmaar waa waaxda usuul fiqi ugu muhiimsan uguna weyn wey maxaa yale waa hawsha wax isku keenaysa hawsha waxaa dhan ba iskugu imaanayaan wey ayib meesha laga hawlgelhayo wey marka duruq اlاstidmaar iyadoo afartaas waaxood bay noqotaa waana meesha u muhiimsan usuul fiqigana markaad ardaygu u daraasayn waxaa fiican baabka alkhusuuص wاlcumuum iyo baab اlamr wanahyi inuu awood badan ku bixiyo labadaa baab weeye takliifkao dhan baa ku dul wareegahaya alamr wالnahy kadibna takliifkaas inuu yahay khaas iyo inuu shay guud yahay maxaad ka ogaan baab alcumuumi wاlkhusuuص labada baab ugu muhiimsan ee arday bal raba inuu wakti ku bixiyo waxaa weeye baab اlamri والnahyi alawaamir والnawaahi iyo alkhusuuص wاlcumuum waxaa soo raaca marka baab الnaski wاlixkaam kaasna muhiima waa baabka saddexaad ee dabageli kara wixii intaa ka soo hadhay waxaa laga yaabaa inaad muddo yar ku barato laakiin abwaabta way dhib badan yihiin baab اlqiyaas asagu waa baabka ugu adag usuul fiq sidii uun idaa ra'di minhaaj in laga saaro kutubta ayagoo ku ficlaan lahaa laakiin waa waa baab la-aanti waxba aanu soconayni waa yumbuuc laxkaam waana madraga u qiimo badan marka istimbaad iyo hawlihiisa la maraayo inaha marka aan kaga tagno intaynan ka tegin marka mustadmirkii asna mutacalaqaad mutacalliqaad buu yeelanaya waxaa laga hadlay mujtahidkii tacriifkiisii waxaa laga hadlay shuruudiisii waxaa laga hadlay cumuumkiisi iyo khusuuskiisii waxaa laga hadlay yaa ku qasban mujtahid inuu daba istaago uu taqliidiyo waxaa laga hadlay takhdiicada iyo taswiibkii baa laga hadlay waxaa laga hadli doonaa xaggee ijtihaadku gala xaggeyse uusan gelin masaa'ilkaasoo dhan waa maxay waa mutacalliqaat almustamir almustamir inaha marka waa khulaasadii usuul fiqiga iyo khusaysaadda inaa un tilmaamo kitaabka wuxuu ka hormariyey amaradiibuu usoo hormarin doonaa sheekhu oo alxukmi buu usoo hormarin doonaa oo safxada afartan iyo labaad ayuu ka bilaabi doonaa waaxihii afarta ahaa safxada afartan iyo labaad bay ka bilaabatay laakiin wuxuu ka hormariyey muqadimaad mantiq ah iyo muqadimaad kalaami ah ayuu ka hormariyay inuu iska badbaayeyna ahayd oo maadaama kitaabku kitaab yar uu yahay inuu kabagooyay ahayd oo iska badaayo haddana un laga un unba laga faaiiday aynu dulmarra insha allahu tacaala maxaa keenay haddii afartaa baab usuul fiqi ka ku saabsan yahay muqadimadan ku saabsan macaarifta cilmiga baraahiinta xujajka maxaa keenay meesha in la keeno ku saabsan nadarkii daliilkii mafhuumkiisii waxaa keenay maadaama usuul fiqigu uu cilmi yahay adilo lagaga hadli doono waa in loo hormariyo muqadimaad ku saabsan macaarifta aqsaamteeda cilmiga yaqiinigaa midka nadarigaah midka tasawuriga midka tasdiiqiga yani waa arar la shaqaynaysu sheeku ku leeyahay wixii dhalin lahaa axkaamta waa arar la shaqaynaysa oo wax u taraysa aladila adilada fahamkeeda iyo tasawurkeeda iyo suuraysigeeda adiladii axkaamta keeni lahayd ayaa ku tacalluqda nadarka in laga hadlo cilmiga aqsimista laga hadlo oo la kala qaado yaqiinta iyo dhanniga marka waxaa weeye waa muqadimo aan laga maarmayni ama ardayga wuxuu tariisu sheekhu markaa ujeedaa kitaabka hadda aynu hayno kitaab sharxay ma jiro intaan ka warqabo sharax mala waa matni daba go ardaygu markaa wuxuu kaalmaysan karaa alfiyadan weyn hadda idinku taala qaybta dambe ee kun iyo soddon iyo dhowrka bayd ah sharaxeeda weyne alfawaa'id asaniya la yidhahdee mabuuca ah shan mujalad baa lagu daabacay kaa kaalmaysta sharaxa maqsuudu isku yihahda waxaa waaya inuu usuul manduumada uu sharxo oo alfiyada uu sharxo haddana matigan hadda ayna hayna nubda zakiya iyo alfiyadu isku wadaad baa iska leh sharaxana hal wadaad baa leh way ku caawinaysaa sidii laakiin aad rabtee sharaxa aad ku taqaana kama helayside waa hadal khuseeya matni nadmia sharxahaya oo kan ka faahfaahsan kana weyn bad kaluu sheekhu gelaya laakiin haddaad un daba istaagto inaad wixii kaa ishkaalgala ka fahanto oo matni uusan kugu istaagin waa laga yaabaa isagaa hala kaalmaysto qaala imaam raximah llahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim huwa xasbii wakafaa الحمد لله مهد الله إسكال الموفق الموفق للفقه في الدين اللي هو فجنا أحد كدونه دين تفهم كده والموصل قارسين لأصول أصول الدين الله أمد دينك فهنسية قارسينا دينك أصول كيسة إيه الله هاسا مهد إسكال يقلد من نبأ والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وحبيبه ورسوله أمان ينبت قلينا وقاسكي ummadda dusheeda ha ahaado ha ahaato muxamedin ahaa nabiyihi nabiga ilaahay ahaa iyo waxabiibiku rabbi jeclaa iyo warasuuli axadku diray ee karamaysna wacalaa aalihi wasaxbihi wa taabicihim salaantaa iyo salligaas aalkii suubanaha iyo saxaabadiisii inta raacday ahlu khayraba ilahay ha gaadhsiiyo calaa tafsiili tasiili wa taxsiili maxsuuli wa bacdu sidaasuu sheekhu yidhi calaa tafsiili ta'siilihaa marka inay taabiciintu u noqon baad hadda moodaa laakiin in rasuulka u noqotaa ka wanaagsan ayib maxay ku raaceen ama muxuu ahaayey ama ilaahay subxaana almuasir liusuulihi wsalaatu wasalaam wataabiciina ku raacay wa taabicihim rasuulka iyo aalka raacay calaa tafsiili ta'siilihi nabiga asal diinta usuusheeda uu caddeeyey faahfaahinteediiba nabiga ku raaceen bimacnaa muhiimadda culamada muslimiinta waa maxay usuushii waaweynada suubanuhu dhigay ayay faahfaahiyaan wey haddii suubanaha loo celiyana usuuludiinka ilaahay fadhiisiiyey iyo nabigu sharxaa wey wa anzalnaa ilayka dikra litubayina ama culummadu waxay sharxahayaan hadalkii rasuulka iyo hadalkii ilaahay bay faahfaahinayaan marka tafsiirka culummadu ama sharaxoodu ama istimbaadkoodu ama faahfaahintoodu kulli waa waa sharax iyo tibyaan liusuuli maa ansalahu allahu subxaanaه wa tacaala fi kitaabi aw sunati rasul haddaan kor u dhigno haddii suubanaha loo celiyana nabiga ah shaarix iyo mubayin mxuu ahaa likitaab illah calaa tafsiili ta'siilihi damiirka cidda loo celin baa marka aniga ad ishkaal kaga jira ma allaan u celina ma rasuulkaa loo celiyaa mise mise culmadaa loo celinayaa ayb iyo wa taxsiili maxsuulihi in la hirgeliyo wixii kasoo xaasile kasoo hirgelay shareecada ama usuul diinka macnaha ba hadda kolle da muuqda waa bacdu intaa kadib waxaa kaloo dhici kartaba hadde caladaas in maca laga dhigo in maca laga dhigna maca tafsiili tasiili la yidhahda waa suuragal fa haadihi midan tadabur nubdatun waa wax yar yasiiratun oo fudud fii usuul fiqi ku saabsan fawaa'iduha faa'iidooyinkoodu kaiiratun way fara badan tahay khaaliyatun min qaliili jadwa hay faaida yar hay faaida yar way ka maran tahay buu lanna waa kitaab mukhtasara kelimo maqsuud ay xambaarsanta fii ma yaxtaajuhu اlfaqihu litadriis kuna saabsan wuxuu faqihu u baahan yahay markuu sharci diinta daraasaynayo ama qaylu jadwaaga ku tacaluji aad soo martayba dhib malaha iyo walfatwa ma ku fatwoonayo markaad culumta sharxaysa ummadda u sharxaysana wax faa'iide yar ku arki maysid weeye ama waxay kitaab ku saabsan yahay wuxuu u baahnaa faqiihu litadriis walfatwa marka aad axkaamta culummada ama caamada u caddaynayso mujarada laga dhartiray min alkhilaaf khilaafkii usuuliga hama soo guuranhaya bu iyo wadaliil mas'aladana daliilkeedii sheegi maayo leanna isma keenayso mutawalaadka lagu talagalay maslada in la sheego kadib la tafsiiliyo haddana daliilkeeda la sheego taas maa la yidhahdo waxaa weeye baxrulmuxiidkii meelaha waawen u laabo ku leeya sheekhu muqhtasirun fiiha waxaan ku gaabsanayaa cala araajixi fi tasiil masalada u raajaxsan fi tasiil ay fi lusuul buu ujeedaa usuul fiqiga masaa'ilka raajixsan baan ku gaabsanayaa waa siduu sheekhu marka u arko tarjiixaad qiimo badan baynu gaari doonaa insha allahu tacaala ama fadhiisinka masaa'ilka usuul fiqiga la fadhiisiyo masalada u raajixsan baan ku gaabsanaya wallahu tacaala waliyu tawfiiqi walhaadi liaqwami ariiq ilaahay baa subxaana wa iskale waafajinta iyo hanuunintaba lagu hanuuniyo ruuxa bini aadamka liaqwami ariiqin wadata u toosan walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcasiizi alxakiim waqad ratabtuha waxaan u kala dhigay buu ama u tartiibiyey kitaabka ama nubdadii waaan laga hadlo nubdada weeye damiirka iyadoo ujeedaay calaa muqadimatin hordhac fii bayaani usuul fiqi ku saabsan hordhac ku saabsan caddaynta usuul fiqiga iyo wamaa yatacallaqu bihi wix usuul fiqi ku xidhan iyo wa arbacati abwaab iyo afar baab afartii baabee hadda aan kuusoo sheegay iyadoo faahfaahsan buu sheeku kuu sheegaya axadu abwaabtaasi midood adilaة اfiqi fiqiga adiladiisi wey alkitaabu wالsunaةu واlijmac واlqiyaas buu ujeedaa wa ثaaniha baabka labaadna ma yatawaqafu calayhi اlاstidlaalu biha waa ma yatawaqaf wuxuu ku xidhan yahay calayhi dushiisa waxaa ku xidhan alاstidlaalu daliishi biha biاladila la daliishado adilada in la daliishado waxyaabahu ku xidhnaa ayaan baabka koobaad baabka labaad cafan kaga hadli doonaaba sheekhu ku leeyahy wuxuu ujeedaa waa saddex jiho jihaة الhubuuط oo isnaadka uga jeedo iyo jihaة اlfahmi oo luqada looga jeedo iyo jihaة albaqاء واlإxkaam saddexdaa jiha weeye adiladii kitaabka iyo sunada iyo ijmaacu waxay ku taagan yihiin saddex baab ma yatawaqafu calayhi اlاstidlaalu biha adilada daliishigeedu wuxuu ku xidhan yahay ayaan baabka labaad kaga hadli doonaaba ku yidhi sheekhu baabka marka ka koobaad waa jihaة الhubuuti والsanad yani sunadii horta waa inay sugnaato oo waa in marka wuxuu ka hadli doonaa asaaniidda iyo طuruqda axaadiista lagu suga iyo qur-aanku su ku sugnaaday iyuu ka hadli doonaa marka waa jihaة hubuuti alkitaabi والsunati oo jihaة sanad loo yaqaan ayb jihada labaadna waa jihaة اfahmi fahmu اlkitaabi والsunة haddaadan kitaabkii fahmin odoon weedhan fahamsanayn ood xadiidka aadan fahamsanayn oo luqadii carbeed aadan garanaynin goormaa daliilka wax kala baxdaa marka alkitaabu wasunna waxay ku xihan yihiin waa mutawaqifaani bifahmi اluga luqada inaad fahanto erayga inaad garanayso jihada saddexaad waa jihatu baqaa'i alxukmi wairtifaacuhu xukumku inuu baaqi yahay daliilku inuu aayaddan aad wadato iyo xadiidkan aad wadato ma xadiid sidaa lagu dayn hayaa mise waa xadiid mansuuka aayaddu ma mansuuka mise waa muxkama xadiidku ma mansuuqba mise waa muxkam idan wuxuu tilmaamaya marka adiladii aan dhowr goornas tilmaanay shuruudii dhowr goor aan tilmaanay ee ahayd daliil anaqli afar shardi baa loo sharday in badanna waan celcelinay inuu sugan yahay in dilaaladiisu ay daahiro tahay inuu muxkam yahay uusan mansuuq ahayn inuusan mucaarid jirin muqaawim ah daliilka naqliga aayad iyo xadiid iyo ijmaac markaad ka hadlayso waxaa la shardiyaa ahubuut horta sheegaa inuu sugan yahay intaanna wax kale u dhaqaaqin sug ku leeyahay aayaddu ma aayad qur'aana ka soo bixi kitaabka ilaahay suuradda ku shirta sheeg waa raqamkeed waa in horta la iska hubsado horta ayb xadii baa sheegta waxaan intaana u dhaqaaqin horta ma sugan yahay ma daciif baa mise waa saxiix waxaa la shardiyaa sixatu wa hubuutu waa ko labo waxaa la shardiyaa in uu daahiru dalaala yahay yaani meeshaad u daliishanayso ma ku cad yahay waxaad ka rabta ma tusahayaa macnihiisu banaanka ma yaallaa lanna shardu daliili an yakuuna ظaahiran sarixan dliilka harciga waa inuu aahir yahay i man aw sarian i man labadaa mid hadduu seego alays bdlil falaysa bidliil ka saddexaad waa inuu muxkam yahay uusan mansuuq ahayn asagoo aayaddu sugan tahay oo dalaaladu ay cad tahay yaan laga qadanaynin waa xuguma lanna waa mansuuka maala xadiidka waa mansuuq afraadna waa in uusan lahayn daliilkaasi naqliga mucaarid ka xoog badan asaga ama u dhigma oo markaa hade isla dhaca aaliuhaa midda saddexaad muqadimada saddexaad afan aaliua baabka saddexaad xukmu maa yatacaaradu minha aahiran xukmu maa yatacaaradu minha daahiran muuqaalka kore iyo aragtida mujtahidka adilada iska hor imanaya sidii loola dhaqmi lahaa loo jamcin lahaa loo kada rajixi lahaa loo anfin lahaa tacaarudka aahiran qaydkaasi marka waa muhim jiddan لأنa adilaة الشharيica laa tatacaaradu fi xaqiiqaة الأmr adiladu shariica iskama hor timaado xaqiiq ahaan dhab ahaan laakiin mujtahidka wadaadka ayaa u qaadan kara inay iska hor imanayso ظaahiran marka waa qayd wanaagsan wuxuu ujeedaa baabkii loo yaqaanay tacaarud الadila wa axkaamuha adilada tacaarudkeeda iyo xukumka tacaarudka iyo qaabka loo dhaqmila baabkaasuu sheekhu ujeedaa waraabica abwaabta saddexda ee afarta kii afraad waa fii bayaani man lahu ahliyaة اlاstidlaali biha ayib in la caddeeyo fii bayaani man ruux caddayntii lahu lahu ay u ahaatay ahliyaة اlاstidlaal daliishii ahl u ah u qalma u dhigma awoodo inuu wax daliishado biha biاladila oo loo jeedo mustamirkii ama mujtahidkii loo jeedo waxaana raaci doona fangeli doona muqalidka waa inagii haddii soo sheegnay xukm ma yatacarad minha ظaahiran in lo maxay hoosgelaysaa duruq الاstithmaar duruq الاstithmaar ma yatawaqaf calayhi اlاstidlaal biha wuxuu ku jiraa duruq الاstithmaar labadan baab waxay ka tirsan yihiin duruq الاstithmaar marka abwaabtii usuul fiqiga afarta ahayd sheekh wuxuu ka sheegay saddex buu sheegay adilat اlfiq soo sheegay duruq istismaarna labuu ka sheego uu kala teriyey oo hal xaba isku ah iyo mujtahidkii muxuu ka tegey axkaamtii amradu ka tego wuxuu gelin doonaa fii bayaani usuul fiqi wamaa yatacallaqu bihi halkaasuu hoos geyn doonaa xukunka marka saasay ku dhan abwaabta wa kaga maqan muqadima sheekhu wuxuu yidhi marka muqadimaadka aan hadda sheegayna ee dhibka badnaa buu hadda ugudba wuxuu yidhi xaqu kulli aalibi cilmi nin walbo cilmi doona waxaa saaran oo uu mudan yahay tasawuruhu tasawur lcilmi awalan cilmiga horta inuu suuraysto inuu fahmo bimacnaa macnihiisa guud inuu ujeedada garto tasawuruhu inuu suuraysto bimacnaa in faniga macnihiisu ay naftaada ku dhibicdo in maskaxdaada iyo maankaadu ay suuraystaan marka ruux laguu sheego suuraad ka qaadaan usuul fiqi haddii lagu yidhi waa inaad suuraysato waxaa looga jeedo macnihiisa min xayu اlmacna aljaamicu likaratihi ogama jeedna inaad bitafsiil watadqiiq u aato usuul fiqi wuxuu yahay ama cilmiga wuxuu yahay waxaa loo jeedaa min xayu lmacna aljaamic macnaha uruurinaya dhankiisa waa inaad ka suuraysato likatrati ay lijuز'iyaati wa afraadihi juزiyaadka cilmiga uu leeyahay iyo afraadiisa macno weynoo ururnayn waa inaad fahanto usuul fiqi hadda markaad tiraado waxaa loo jeedaa waa fiqiga iyo axkaamta sharciga ah fahamkeeda ama adiladeedii suuro guud bad qaatay afarta baab o dhan intaasay ku dul wareegahaya waa inaad suuro weyn ka qaadato macnahaasoo macno gudo ballaarhan ah oo soo gudagelah iyo macnaha asagaa jamiicu masaa'ili usuul fiq ama jamiicu masaa'ili alfan haddaad naxwada tacriifkeeda fahantay iyo macnaheeda guud masalo walboo naxwi halkan un bay tiimbanaysa tasawuruhu awalan baa saara marka horeba inuu suuraysto min xayu almacna aljaamic likaratihi macnaha ururinaya likarati ay lijuز'iyaati karadaas hadda iyo wax kala u qaadanin waxaa loo juز'iyaadkii mufradaadki iyo masaa'ishii faniga ama cilmiga oo maxaa saa loo yidhi lianna طalaba اlmajhuuli muxaal waxaan la garanaynin majhuul hunaa wuxuu ujeedaa aan la dareemaynin hay shucuur buu ujeedaa haddaan wixii garanayno bitafsiil omaana dhaqaaqnayne lianna alaba almajhuuli shay aan la dareemin odan dareensanayn oo kuu suuraysnayn qaab kaydooniba ha noqotee in la raadiyo waa muxal shay aan dareensanayn inuu kaa maqan yahay inaad haysato iyo faa'iidadiisa iyo dhibkiisa midna ma dareemaysa marka shuqulba kuma lihi lianna alaba almajhuul muaal ay mumtanicun ay mustaxiilun ooma jeedna bui laa tasawuruhu min xayu tafsiil min xayu atafsiil in aad suuraysato fanniga ama cilmigaasi si faahfaahsan ooma jeedo waxaa loo jeedaa si guud inaad u fahanto waxa looga jeedo usuul fiqi waxa fiqi looga jeedo waxa culuum qur'aan looga jeedo waxa naxwe iyo sarfi looga jeedo waxa balaaqa looga jeedo macno guud baad ka qadanaysa haddii marka horeba aad fahansan tahay cilmiga asaga eed dalbayseed baranayseed u xeraysanaysa aad fahansan tahay asagoo dhanba bitafsiil si faahfaahsan lianna taxsiil alxaasil muxaal bulshada quid lianna taxsiil alxaasil shay aad haysato si hirgelintiisu muxaalun ay mumtanicun weeye suuragalba ma aha shay aad haysato seed u raadin kartaa waawad baratay haddana waan baran hayaa kitaabka ma taqaana waan aqaanaa haddana waan sii aqoonhayaa ma soconayso yani waa taxsiil xaasil haddaad usuul fiqiga u fahamsantaha u suuraysato bitafsiil lijamiic اmasaa'il falaa alaba haddaadan dareensanayn haddana falaa alaba marka waxaan rabnaa dareen ijmaali ah duuduuban oo suuro guud aad ka sawir guud iga siibaad dhihi wadadaa ma aqaanee bal sawir sawir guud ka qaad usuul kadibna markaa baadhaysaa tafaasiishii masaaishii badbaadhaysa taasi waa maxay waa inaad sawiraysato kullu cilmin kullu aalibi cilmin fannigu baranayo waa inuu suuro guud ka qaato suuro guud hadda waa idin soo siiyaan maynhaya suuro guud hadda ma haysaan se lama hayo waa idin soo siiyey wuxuu sheekhu yihi waxaa kaloo saaran wa macrifatu gaayatii aaniya mar labaadna waa inaad haddana fahanto ood garato ujeeddada laga leeyahay fannigan cilmiga wa macrifatu haayati ay faa'iidatihi faa'iidada looga jeedo aaniya mar labaad lianlaa yakuuna suusan u noqonin sacyuhu sacyu aalib ardaygii dadaalkiisii iyo juhdigiisii cabahan bilaash haddaadan garanayn usuul fiqigu maxaa laga rab lagu bartaa maxaa lagaa doonayaa haddii maxaad ku daali waa xoog dameer muxuu ahaayey lagu eriyey waa ama doofaar ama lagu dhaanteeyo oo mxuu ahay dhe lagu tamay wey waa dhib marka waa uu alimaam adahabi odhan jiray kitaabkiisa saqalulcilmi wuxuu yidhi usuul fiqigu wa aalat lijtihaad buu yidhi falaa xaajata laka ilayhi yaa muqalid buu yidhi usuul fiqigu waa aalada lagu ijtihaado wadaadkaada muqalidka usuul fiqi wax kaaga xidhan ma jira iska da haddaad usuul fiqiga baratay bui xaggana muqalid aad sii tahay naftun baad cadaabtay bui wa aqamta alxujata calayk naftana rafaad iyo dhib baad u kordhisay maxaad kordhisatay waxaa rabaa usuul fiqiga markaad barato in aad ku shaqayso waa masaar ma aqaano see caaw wax waxbaa yar khaldane sheekh xuseen see wuxu jiraa agga microfonkan ka hadlaya e, idan marka waxaa weeye usuul fiqigu waa masaar waa jidib waa faas lagu qoryo gurto waad garateen baan uma lagu qardaysto subumaadkaa weyn ee adilada ah inaad ka adeegataa la rabaa intaad dambiil qaato ama salad qaato ama aad gaari gacmeed qaato inaad waxaad u baahan tahay kaga soo gurato subermarketka u furan adilat shariica haddaadan ka adeegan karin maxaad iskugu lugeyn wixii lagu adeegan lahaa usuul fiqu waa qalabkii aad ku adeegan lahayd wy ayib ujeedadiisu waa inaga soo sirna waa maxay waa istinbaat اlaxkaam min aladila الsharciya intaa un wey waxaa kaloo saaran wa macrifatu ma stumidda minhu ثaaliثa waa inaad haddana barato usuul fiqiga meesha laga soo dhuxul qaatay meesha laga keenay xaggee ka yimid cilmi walba abtir buu leeya xaggee galaa xaggee ka soo jeedaa fiqiga waaad waxaa laga keenay adilada adilada shareecada laga keenay see loo keenay biwasiilati usuul fiqhi baa loogu keenay yaa ka keenay mujtahid adilada qudhigeeda yaa iskale oo keenay allah subxaanaه wa tacaala baashu way socon way isdaba joogtaa wa macrifatu ma shay garashadii baa haddana saaran aalibka ustumidda laga soo dhuxul qaatay minhu xaggiisa ayb idan usuulfiqu waa mustamadun masaadirta aan laga hadlay haddana waa mustamadun minhu meesha laga keenayna waa inaad ogaato aalian marka saddexaad maxaa loo yeela taas liyarjica soo ugu laabto aalibku lahu lijihat istimdaad weyhada meesha laga keenay cinda qasdi taxqiiqihi markaad doonayso inaad diraan dhiriso usuul fiqiga sulfiq inaad dhiraandhiriso oo walba meeshuu gala aad ogaato markaad rabto waa inaad og tahay meeshaad aadi lahayd ad wax ka dhiraandhirin lahayd abwaabta luqada laga keenay waa inaad og tahay abwaabta cilmilkalaam laga keenay waa inaad og tahay abwaabta laga keenay maxaan ku fiqi iyo axkaam waa inaad og tahay si aad u dabagasho oo u taxaqiijiso intaasuu marka sheekhu saddexdaas arrimood waa muhiim atasawur macrifat algaaya walhadaf iyo iyo jihat اlistimdaad meesha wax laga soo dhambashay sheekhu marka wuxuu ihi tasawurkii buu ku horeynaya tasawurkii uu soo ku sheegay xaqu aalibi kuli cilmin tasawuruhu awalan soo kuma dhihin usuul fiqi marka ii tacriifi qeexid guud qeex wadaadow si aan u garto waxaan raadinayo fausul fiqi wuxuu ihi waa murakabun idaafiyun halaba iطlaaqu calى fani min alculuumi fasaara calaman calayhi biاlhalaba laqaban lahu falahu macnayaani biاlictibaarayn intaa de meel walbaad kusoo marteen baan u maray kutubta usulfiiga usulfiq wuxuu i waa murakab idaafi ah waa laba shay oo laisku idaafeeyey laba mufrad oo laisku idaafeeyey tarkiiban tarkiiban idaafiyan tarkiib masjiana ma aha mid isnaadiana ma aha aragtaan marka waa laisku idaafey mudaaf iyo mudaaf ilayhi wey alaba ilaaqu waxaa batay in lagu calىa fani min alculum fani culumta ka mid ah usuul fiqigii waa mudaaf iyo mudaaf ilay lisu aaneeyey kadibna ay badatay in lagu magac dhabo fani ka mida culumta shareecada islaamka fasaara wuxuu noqday usuul fiqigii calaman magac buu u noqday calayhi calى اlfani bilhalabati badnaansho laqaban lahu ee isman lahu buu u noqday magac uu leeyahay buu noqday wy marka isticmaalkii loo isticmaalaya iyaa khasisay usuul fiqigii in lagu magac dhabo fani gooni ah haddaba falahu macna yaan laba macnuu leeyahay marka bilictibaarayn laba macnuu yeelanayaa marka macno idaafi iyo macno laqabi ah kalaqabi waa maxay usuulfiqi baan si guud u tacriifa inagoon fiirinaynin usuul maxaa la yidhaahdaa iyo fiqi maxaa la inagoon eegaynin yaan si fani ahaan guud waxaan iloobaynaa idaafadan iyo waxaan laysare baan iska dhigayna waxaan leenahay fani madax banaan oo usuul fiqi le wadaad iyo tacriif markaa ka laqab kasmin marna waxaad fiirinaysaa usuul oo gooni ah iyo fiqi oo gooni ah. tiibu sheekh ujeedaa falahu macnayaani bilictibaarayn laba macnuu leeyaha marka labada daymole axaduhumaa labada macno midkood waxaa weeye idaafiyu wa huwa اlaslu idaafiyun wa sayati oo asalka ah wthaani laqabiyun wa huwa maqsuuduna wa rasmuhu ka hore mid idlaafi oo asalka ah oo asalkii baa la idaafeeyey fiqi baa loo idaafey wuuna iman doonaa ka labaadna waa markii usuul fiqi magac loo soo qaato la yidhaahdo waa magac uu leeyahay fani min funuun ashariica ka mid a ah. wahuwa maqsuuduna waa kaana ujeedna wa rasmuhu waxaa weeye waxaduhu kuma dhihin maxaa yeelay kan manaadiqadu waxay u yaqaanaan tacriifkii rasmiga ahaa ooma yaqaanaan tacriifkii xaddiga ahaa asagaana hor iyo <laughs> dhow kala qadqaadi doona insha allahu tacaala mar haddii shay laazim ah ama aan daatan wax lagu tacriifiyo waxay u yaqaanaan rasmi waa gaari doonaa insha isagoo naaqis iyo taamba noqda wa rasmuhu qeexidiisu iska dhee usuul fiqi marka la qeexayo cilmun weeye ogaasho la ogaado biuruqi اlfiqi ay biadilat اlfiqi fiqiga adiladiisa in la ogaado oo la garto min xayu اlijmaalu si guudna loo garto waa inaad si guud u fahanto alkitaabu wالsunaةu wاlijmaacu wاlqiyaas aad suuraysato idan adilaة الفiq waa maxay waa alilmu usul fiq waa maxay cafwan waa alcilm biطuruq الfiq ay biadilaة الfiq sayn u ogaan min xayu اlijmaal si guud baan u ogaanaya kitaabku wuxuu yahay sunada waxay tahay qiyaas wuxuu yahay ijmac wuxuu yahay baan ogaanaya waxaan kaloo si guud u ogaanaya wa bikayfiyaة الاstifaada sida looga faa'iidaysto oo طuruq اlistinbaadka ah ama طuruq istidmaar اladila ah waxaan kaloon ogaanayaa wbimacrifati xaali اmustafiidi minha ninka ka faa'iidaysan lahaa adilada ayada walow biwaasitatin waasitaba ha oga faa'iidaysto nin kalaba ha usii maro muqalidkii baa meesha ku jira walow biwaasita wuxuu kugu qarinaya imaamku muqalidkii alcilm biطuruq اlfiqi min xayu اlijmal waa adiladii waa waaxda koobaad wa bikayfiyaة istifaadatina waa طuruq اlistidmaar oo aniga soo sharxay xaal mustafiidi minhana waa mujtahidkii mustadmirka ahaa walow biwaasitatina waa muqalidka wuxuu hi muqalidka waxaan waa xaaraan oo siad ka ogaato sheekaygaa ii sheegay oo sheekaada muxuu yahay kitaabkii qur-aanku yaqaana iyo sunada marka ninkaan muqalid xaggee ka faa'idaystay ka faaidaysta adilatu shariicu ka faaidaysta laakiin biwaasitati mujtahid mujtahidku dadku ku sidaa fiilalka sharciga marka saas walow biwaasita saas oga jeeda ad fahanteen baan umalay anu wuxuu u gudbay kii labaad wاlidaafiyu macnihii idaafiga asagu yufasaru bibayaan اmudaafi wاlmudaafi ilayh usul fiqi markaan jihat اidaafa ka fiirinayno oon saa u furfurayno ka mxuu ahaayey murakab idaafi ah waaa in waxaa lagu tacriifin karaa in la furfuraha de sheega murakab asagoon mufradka hore la fahmin kala dabaadna la fahmin nisbada looma looma dhaqaaqi karo yufasar waxaa lagu fasira bibayaan mudaafi wlmudaafi ilay in la caddeeyo la aaneeyaha ama la tiiriyaha iyo ka loo tirinayo mudaafka de waa usuulka fiqiguna waa mudaafu ilayh falusuulu jamcu aslin wlmuraadu macaani badan buu noda cararkawa ahe wlmuraadu bihi hunaa waxaa looga jeedana waa addaliilu waa daliilka almudaafu loo aaneeyey lilfiq ka istilaahi adilada kale ee ama caqaa'idka ama handasaadka ama cilmu ibiga ama waxaas unba ka saaray waa daliil khuseeya fahamka shareecada ayb wlfiquna waa ilmun cilmu xukmin xukm ogaantii weeye sharciyin sharci ah oon caqli ahayn farciyin faraca oon usuuli ahayn ma ama usuuludin ha noqdo ama usuul fiqi ha ma ah min daliilin tafsiiliyin laga qaadana daliil khaasna laga qaadanayo waxaad tihi maalan shaygan waa xaaraan baa tidhi waa xugum waana sharcigaad u tirinaysaa wuxuuna khuseeyaa ficil mukalaf oo mucayana galma dhacday dil dhacay xatooyo timid xoolo la ysku haysto waxaad tihi shirkadii ad hebel shirkadan waa baailaad tihi mana jirto waa baailatun waa xugum sharci ah oo min kamid a axkaamtii sharciga ahayd waana farci waxay khusaysa juز'iya mucayana bay khusaysaa oo camal camal ah oon caqadi ahayn oon kalaami ahayn oon caqli ahayn bay khusaysaa waa farac bimacnaa ma aha caqadi cilmi ma aha xageed ka qaadatay dhihi mayse lanna alqur'aana waa xuja lanna alqur'aan waa xuja hawsha adiga ku taalla ma aha waa dad kale u taallaa waxaad leedahay qawluhu tacaala baa u daliil ah aayad baad la soo boodi xadiis ku dhufan idan min daliilin tafsiiliin waa sidaa daliil khaasa oo mas'alada khuseeya adilada si looga hadlo iyo siday ummadda u tarto iyo sida wax looga faa'iidaysto iyo siday kala tahay hawlaha waxaa iskale wada dub weyn la yidhaahdo mujtahid la yidhahdo usuuli la yidhahdo usuuli adiladu inay xaq tahay oy minallahi ka sugan tahay oon khalad ku jirin oo aysan iska hor imanaynin oo nin walba kor yimaadana gaal gaal lala yahay yaa iska le mutakalim baa iska caqaa'idiyiin baa iskale tawxiidiyiin baa iskale hawshaa nimankaas hawshaa u doorannay oo u fadhiya waxaa dhici karta laakiin nin walba inuu kaarar badan yeesho soo maaha oo inta waa isku soo marto waa dhici karta sheekhu wuxuu yihi wakaayatu hada alfani haduu ka soo gudbay tacriifintii ama suurayn guud oo u suuray usuul wuxuu usoo laabtay inuu kuu sheego wa macrifatu gaayatihi haaniya ayb wakaayatu hada alfan ujeeddada fanigan looga dan leeyahay waa altawassul in la gaadho limacrifati xukm اllah xukumka ilah in la garta in la gaara la rabaa alladii xukunkaasoo huwa wasiilatun wadiiqa looloo maro ah likulli khayrin khayr walba cilman wa camalan ogaasho khayrka la ogaado iyo dhaqan lagu dhaqmaba idan ujeeddada fanigan ma aha inaadun ka e, funuun fikri ahaan ad dhegaysato ood u barato ood daraasayso weligaadna aad meelun ku dheganaato wuxuu idhahda usulfiqiga labaatan sana dabat dahabi warkiis ood ku rafaadood barato walam tafuka can taqliidi imaamika faanta khasir awbima macnaa haddaad intaas sano usuul fiqi daba taagnaato wakti ku bixiso waaga dambena aadan ka fuqin wadaadkii aad taqliidin jirta aadan ka hadhin maxaad faaidabi waad khasartay ayib saas darteed bay bacd usuuliyiin ku magacaabeen kutubtoodii alاsticdaad lirutbat اlijtihaad wadaadkii nordaniel mawsici kitabkiisa labada mujaladka ah kitabka dhan wuxuu ku magacaabay الاستعداad in loo diyaar garoobo لرتبة الاجتهاad usul fiqigaba sida ah de ayib maxaa kuu haray tii saddexaad ومacriفaة ma اstumida minhu ثالثا liyarjica lahu cinda qasd تaxqiiqihi wuxuu ihi واstimdaaduhu min ثaلaaثaةi umuur saddex meelood baa laga soo dhimbil qaatay usul fiqiga qabasaadkiisu alqabasaat alusuuliya waxay ka timid saddex jiho jihay ka timaada o cilmulalam cilmulalam siday oga timid hadda kama dhex muuqato usul fiqiga ee waxaa wey haddaad usul buuq lagaaga furo quraan iyo axaadiid iyo fannigaad ku difaacanaysa waxaa la yihahdaa weeye cilmulkalaam halkaas aad wey ee hadda markaad usul fiqiga dhex socoto dareemi maysid wuxuu kuu taray cilmiga mushkiluba kugu yahayba waaba culays kugu adkaynba fahamka kitaabka cilmulkalaam ay cilmulcaqaa'id اcaqaa'id cilm kalaam huna waxaa loo jeeda cilm اcaqaa'id ayib ay usul الdiin buu sheekhu ku yidhi ay usul الdiin ama ay usul الdiin acni usul الdiin ila waxaa ii xarakaysan hadda ma jiraan diinta usuusheeda إذ minhu yucرaف أن الkitaaba والsunaةa وma nashaأa minhma xaq id minhu ay min usuul الdiin maxaa yeelay usuuldiinka xaggiisa yucrafu laga ogaanayaa ana alkitaaba wالsunaةa wamaa nashaأa minhuma kitaabka iyo sunada iyo wixii ka farcamay kitaabka iyo sunada xaqun xaq dhaba weeyo oon baaطilin caqaa'ida iyo usuuldiinka laga ogaada idan taasi waa meeshii uu salka la gelay usuul fiqiga min xayu اstimdaad wa cilm اcarabiya carabiyada cilmigeedana waa laga soo dhuxul qaatay usul fiqiga luqatan wa naxwan wagayra dalika liannahuma carabiyaani luqada oo mufradaadka ada khusayso oo da taqaanaan iyo wanaxwan oo maca tasriifkeeda wadata iyo wagayra dalik balaaqadii wix la halmaalo ah liannahumaa kitaabki iyo sunnadu carabiyaani waa carabi kitaabkiiyo sunnadu waa af carabi bay ku ilaahay ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala nin aan luqada aqoonina ma fahmi karo soomaalia waxay dhahan markaad xog heshaad xaaje heshaa markaad afka taqaan ayaad hee qur-aanka isfahantaan iyo sunnada dad afka ma aqoonin qur-aan mad madoobo muxuu alla ku yaqaana bur wadaadkii aan garanaynin hawshu meelay u socoto marka waa inaga hadda soo maraynay ma yatawaqafu calayhi istidlaal biha jihat eh, alfahm waxay ku xidhan tahay macrifat lua ay ku xidhan tahay tii saddexaad wa tasawur اlaxkaam yacni saddexdii ay arrimoodii usul fiqiga laga soo dhuxul qaatay ee usul fiqiga aabbaha u ahayd waa tasawur اaحkaami axkaamta sharciga inaad suuraysato inaad fahanto wujuub waa inaad wujuub waa loo jeeda shay laazima oo inaad la timaado lagaa rabo xaaraam ama taxriim ama xadri waa inaad fahmi karto looga jeedo karaahiyo waa inaad suuraysan karto marka hadhow la sharciga aayaddu waxay faa'idaysay amar amar weeye amarkun wuxuu faa'iideeyaa wujuub haddaba wa shayga asaga waa waajib waxaan laga hadlaya waa inuu kuu suuraysan yahay hadii kale ad wadaadkuma afchines buu ku hadlayaa mise af somalia buu ku hadlaya muxuu sheegayaa yani waa inaad suura guud ka haysata ma hiya alaxkaam ma hiyat alwujub ma hiyat ataxriim ma hiyat eh, asixa aw alibaaxa waxa waa inaad suura guud ka haysato amilada khaaska la keenayo waa litawdiix ee maqsuud ma aha fi usul fiq shaygan waa xaaraam iyo shaygan waa waajib fal mucayan hadii usul fiqa lagu dhex sheego wuxuu usoo galay in wa lagu caddeeya mayn hawshiisi ma aha hawshiisi ma aha liyumkina suu u suuragalo fiiha fi laxkaami alihbaatu wاnnafyu shaygan waajib ma aha iyo waa waajib iyo xaaraan maha iyo wuu yahay goormaad odhan kartaa markay kuu sawiran tahay xaaraam waxay tahay markuu kuu sawiraya karaaha waxay tahay markay kuu sawiran tahay waa wujuub wuxuu yahay markaa kadib baad shaygii sugi kartaa ama aad kartaa lanna maxaa lisku ogaa alxukm cala shay farcun can tasawurihi sidaasuu sheekh ujeedaa marka axkaamtii sharcigeed fiqiyaadkii fiqiyaadkii caadiga ah ee kutubta ad ku taqaaneen waa meelaha laga soo qaato fiqiga usuul fiqiga laga soo qaato maxaa yeelay adilat lfiqi weeye axkaam baa la dhalinaya axkaamtaa la dhalinayo ee adilu dhalinayo si mujtahidku dhalinayo waa inaad suuro guud ka haysato markaad usuul fiqiga daraasaynayso haddii kale wax la raadin baadaan fahm maxaa la raadinayaa waxaa tira adila adilat waxaa la yihahdaa mxu ah, alfiqi ama usul fiqi baa la yihahdaa wuxuu dhalinhayaa kitaabkii qur-aanka suna waxay keeni axkaam axkaamtaasoo la yidhaahdo waxay waxa horta waxa inaad fahantaa la rabaa amaradaasi waa inay kuu suuraysan tahay siaad u raadayso amarada markaad suuraysataad raadin kartaa oo daliilkiina ku baaran kartaa taasuu sheekh ujeeda ee ma aha xukumka inuu xaq yahay iyo inuu baail yahay yaa sugahaya ma faqiih baa sugi mise mutakalim baa sugahaya xukumkan khaaska faqiih baa sugahaya xukumkan khaaska inuu sax yahay inuu baail yahay waxaa sugahaya faqiih daliil ka xukumkan inuu xaq yahay inuusan xaq ahaynna mutakalim baa sugahaya xukumka daliilka yaa ka dhalinhaya oo ka lisahaya saasay waa la kala haystaa xeelka xeelka yaan isku yaan la isku khaldin ayib <laughs> ayib waidaa carafta haddaad garatay bui maa madaa dikruhu ijmaalan intaan baan ku joogna caawa mise yar gaadhaa fasalka fasalka aan gaadho sax wey waidaa carafta haddaad garatay maa madaa dikruhu ijmaalan wixii hormaray si duduuban haddaad u garatay maa madaa dikruhu sheegidiisa waxay tagtay ijmaalan si duduuban haddaad u garatay falnakhtim ilmuqadimata muqadimada aanu ku gunaanadno bisharxi lmuhimi minhu ay maa dukir wixii la soo sheegay intiisa muhiimka ah bisharxi lmuhimi kii muhimka ahaa inaanu sharaxno oo minhu maa madaa dikruhu ka mid ah ayib tafsiilan si faahfaahsan aan u sheegno ilan si duduuban baan usoo sheegay buu ku yidhi wa huwa arbacatun wey alcilmu wاdaliil wاnadar wاlxukm cilmiyow maxaa tahay daliilow maxaa tahay nadarow maxaa tahay iyo xugum wixii aan soo sheegnay ee mujmalka ahaa tafsiilkiisu intaasay dhalahayaan wey ilaa tasawur baa laguu soo sheegay haayaa la soo sheegay istimdaad baa la soo sheegay kadibna tacriif baa yimid haddana idan hawshaaso dhan waa maxay haddiiba tasawur la yidhi waa in laga hadlo ma huwa alcilm haddii cilmi laga hadlay waa in laga hadlo maa yuؤaddi ilى اlcilmi oo daliilki ah oo daliilka ah haddii daliil laga hadlay waa in laga hadlo annadar لأna الnadara fi الdaliil yuؤaddi ilى اlcilm daliil bartaa iska ilaadada weligaa fiirinin ma waxba kutusahaya idan haddii cilmi la sheegay laabudda fi min albaxi fi dalaa'il daliil marka la tacriif waxaan leenahay haddaba wadaadow waa inaad ka hadasho nadar lanna daliilku wuxuu u baahan yahay in la qoraansado la fiiriyo fiirada waa in laga hadlo haddii marka daliilkii la fiiriye maxaa ka dhashay xukun ma ujeedaan say isu taagan yihiin wallahu aclam